الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى كتاب الحج حكيم وكتابه حج اللغة العربية القصد وليلاها وقصد شيء ما قصد وياه حق شرعنا وحال إلى القصد إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك إلا قصد كعبد إلهي سبحانه وتعالى سلو قصوبته أعماشا إلهي سبحانه وتعالى وضفك واجبيه midka waxa weeye si lagu soo guto xajku marka waa arkaanta islaamka kitaabkana uu ku sugan yahay sunnada nebigana calayhi asalaatu wasalaam uu ku sugan yahay ijmaacu lmuslimiina uu ku sugan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إلهي وحاوصوا ما ذاتك الدشرة كعبادة إلي وحجيان وقفيسة وذا صحيح وكتك دحاية وفك قالوا رمياه أيساق مركز حوياً جيدة لا إلهي سبحانه وتعالى ما وكما أرمونا عمر حجنا cumrigiiba hal mar buu waajibaa inta kale waa sunna hal mar keliya waajiba xadiidka imaamu axmed uu soo saariyo nasaa-i baa daliil u ah alxaju mardatan famaa zaada fa huwa tatawucun xajku waa hal mar keliya wixii intaa ka badanna waa sunno weeyaan xajka waxaa la waajib yeelay sanadii sagaalaad ee hijrada ولو قال خذ إلى هاي سندي طلاب ولا واجب ياري قال خذ إلى هاي سندي لحاد ولا واجب ياري والراجح سيحوق بغلوة سندي سغارات ولا واجب ياري وايح باب المواقيت مواقيت مبابي المواقيت وجمع ميقات المواقيت waa wakhtiyada xaja weeya miiqaadka marka saddex labaa loo qeybiyaa miiqaad makaaniya iyo miiqaad zamaani ah miiqaad meel ah iyo makaan ah iyo miiqaad zamaani ah weeya miiqaadda makaanigiihi mualifka ay loo soo wada raximahu llahu tacaala ama miiqaadda zamaaniga ah aduu miiqaada makaaniga ilaa waa shan baa la yidhaha dulxulayfa iyo juxfa iyo lamlam qarnulmanaasil daatu cirqin intaas weeyaan baa la yidhaahaa miiqaada markaas waxaa weeyaan zamaanigiina waa laba bilood iyo toban habeen weeyaan شوال يذو القعدة يذو الحجة طبعا كيذو hore وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته واختيئي لأهل المدينة هي المدينة ذا الحليفة ماشا ذا الحليفة هو لأهل الشام ذا الشام الجحفة الحليفة الجحفة هو لأهل نجد هي مدينة qarnulmanaasil meesha la yidhaho waliahlilyaman reer yamanna yolamla meesha la yidhaaho inagu marka yalaman hadda khasana ka dhigan tahay yolamla lambaa ka xidhan wa qaala marka jiddo meelaha kusii dhowdahay baa markaas waxaa weeyaan waxooga meelahaasaad ka xidhan jiddo in marqadyada usii jirto ay ku quban tahay wa qaala wuxuu uhi hunna kuwaas meelahaasi lahunna dadkaasay u sugnaadeen iyo waliman qofki ataa yimaada calayhinna dushooda وبالغير أهلهن أهل كودا غير كودا ومن من قدتك من أراد الحج حج دوني أو العمرة مع عمره ومن كان دون ذلك انت وحي كسك ينا فمن حيث ماشي وكحرا عن شاء ومرقى كبد الله وصعدك حتى أهل مكة نعمك الله كحدان من مكة مكة الله كحدان معنه ايام آه miiqaadka markii layidhi ree madiina dalxudayfay ka xidhanayaan ree shaamna juxfay ka xidhanayaan ree madidna qarnulmanaasil bay ka xidhanayaan ree yamanna waxay ka xidhanayaan yalama lam waayahay miiqaadkaas dadkaa loo sheegay baa iskarabo nabigu yihi sala allahu alay wasalam iyo qofkii waddankaada intuu ka imaado waddankaa mara itana xaggaad ka tagtay madiinaa tagtay dalxudayfa baad ka xidhan markaad xaj imanayso maalan xaggadaad ka tagtay shaam baad tagtay shaam haddaad magto waxaa ku xidhan jixfan baad ka sii xidhan haddaad tagta najidna qarnulmanaasil baad ka sii xidhan waa kaa waaya laakiin intaa wixii ka sheeye ee xagga kacbadaba ka xiga oo maalan qofka madiinaba ka sheeyee kacbada maka u حقام كسر حرا يلا ندي وصلنا قم أيه ويا مركز حتى عليه مكان مكان كحرا أول مرة مكان ده توسسي جو جوتو مكان مكان حرا مرة ويا وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحر يهل أهل المدينة وهي المدينة ويا كحرا من ذي الحليفة ذي الحليفة وأهل الشام ذا الشام من ذي الجحفة ويا كحرا وهل لدينا من قبل المنازل بك حرميان قال عبد الله وحيري وبلغنا وحي سوقر وعبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي وأهل ويهل أهل اليمن هاي من الوحي كحرميان من يلم اللم يلم يشعر إله ويا اللهم صمت قد الحليفة وعمل مرقى صحوة مدينة كله ويدي مدينة وحي سجرام meelaha markaas waxaa weeyaan lix mayl makana waxay u jirtaa toban maalmood in loo socdo toban maalmood in loo socday makana u jirtaa hadii la lugeeyo dalxulayfana waxaa loogu bixiyey xulafadaa ku badan shaamna waa wadan dhan markaa iyadu shaam shaam iyadu waa wadan dhan oo webiga furaat bidixiisa ayuu ka bilowdaa ilaa markaas waxaa weeyaan uu gaadho marka jasiiratu meeshan saynaa la yidhaaho jasiiradeeda ah, ilaa uu gaadho markaas aduu waa meel aada u ballaadhan markaas sharqan wa qarban waayo wuxuuna ka bilowdaa meeshan markaas waxaa weeyaan saxarahan carabta waxaa weeyaan bidixiisa ilaa markaasuu ka gaaro markaas waxaa weeyaan baddan cad xeebteeda markaas januuban wa shimaalan marka suuri iyo lubnaan iyo urdun iyo falastiin iyo waa kuwaas weeyaan juxfana waa qaryo markaas waxaa weeyaan qadiim ahayd juxfana waxaa loogu bixiyey daad baa mar xaadhay gebigeedaba marka juxfa loo bixiyey meeshii iyadiyo marka waxay isku jiraan saddex maalmood in loo socdo magaaladan raabiqa la yidhaaho barigeeda badanaa ku taallaa magaaladan raabiqa la yidhaaho barigeeda meelahaas taqriiban ah ku taallaa hadda maqaabir baa la yidhaha madaxeeda caadi ah, hadda almaqaabir baa la yidhaha way baabaaday waayo najduna waa ciraaq laga bilaabo ilaa xijaaj laga gaaro bari iyo galbeed yamanna laga bilaabo ilaa shaam laga gaadho januuban wa shimaalan marka midigii bidix eh, meeshaas weeyaan meeshaas intaasa la yidhaaha anaa ka bilow ilaa laga gaadho markaas waxaa weeye xijaaz yaman ka bilow taas waa bariga galbeed ahaan weeyaan yaman ka bilow ilaa markaas laga gaadho shaam oo januuban wa shimaalan ah waa buur magaceed weeyaan culamada qaarkoodna waa tog bay yidhaaheen waa meel maka udhaxaysa laba makiya iyada waxay isku jiraan laba maalin socod laba maalmood loo socdo hadda magaceeda saxda waxaa ah la asayl lkabiid waxaa la yidhaha asayl baa magaceeda hadda la yidhaha waqtigan alaan bal waynu ka soconaa yaman iyadoo la garan soo mataqaaniin ya yaman iyadoo la iska garan waa casho garantay sooma soomaalida waa u tahrimaamadi dayib marka waxaa weeya yalan ayay raadii baan ka xidhanaya yalalam iyaduna waa meel maka u jirtaa laba maalin socod laba maalmood in loo socdo hadda magaceeda waxaa la yidhaahaa asacdiya iyo waxbaa la yidhaahaa sacdiya ayaa la yidhaahaa markaas waana buur magaceed baa iyalan la yidhaahaa asacdiyana hadda la yidhaahaa marka waa bilaadadaasaa laga xidhanayaa allaahumsaaa aleyhi tuda waaya آه. باب ما شرب باب يلبسه الحرم المحرم قفك محرم كو من الثياب ودرك حقيسة محا قفك محرم خاوبنا وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرجل أن الرجل النبا قال وحير يا رسول الله رسولك إلى هيو ما يلبس المحرم قفك محرم كو حرمية من الثياب ودرك حقيسة قال صلى الله عليه وسلم نبي وحير laa yalbisu alqabiisa qabiis ma xadhanayo wala alcamaa'ima cumaamadana ma xadhanayo wala saraawiilaad surwaalna ma xadhanayo wala baraanisa baraamisna ma xadhanayo baraanistu waxa weeyaan wala baraanisa baraaniisna ma xadhanayo baraaniisa waxaa la yidhaahaa waa jamcu burnisinoo waa maro dheer oo gebi jirhkoo dhan dadaysa ilaa madaxa oo koofiyadeediina wadato waa mana dheer oo markaas waxaa weeye gebi qofka dirhkiisa dhan wada qarinaysa haddana koofiyadeediina wadato oo min ahiyaaba dharka xag walal khifaafa khufafna ma xiranayo qofka de ama shuraabaadka lamida ama kaba kuraanta qarinaya waxaa kuraanta ka hooseyn baa loo golaya ilaa axadun qof mooyaane laa yajidu aan helayn naclaynin laba kabood falyalbiskaasi khufaynin laba khufa iska xidho waliyaqdachumaa ku gooyo asfala min alkacbayni quraanta hoosteeda quraamaha labada quraamood hoostooda ha ku gooyo walaa yalbisu ma xiranayo min ahiyaaba dharka xaggiisa shay-an shay shayga oo massahu uu taabtay sacfaraanu zacfaraan aw warasun geedka waraska la yidhaaho u taabtay zacfaraanku waa cadar weeyaan wuu udgoon yahay waxaa loogu diidayaa wakadaalika warasku isna markaa waa markaas waxa wuu udgoon yahay marka cadarka dee looma ogolo qofka xajka jooga xajka qofka xidha looma ogolo sidaa darteed buuna geedahaasna marada ay taabteen una u xidhanaya walilbukhaariyi waxa u sugnaaday walaa tantaqimu almar'atu gabadhu ma niqaabanayso walaa talbisu lqufaasayni shuraaba qacmeedna ma xidhanayso waayo marka nebiga sala allahu alayh wasalam ninkani wuxuu weydiiyey wixii markaas waxaa weeyaan xalaasha u ahaa nebiguna muxuu jawaabtii ka dhigay wixii xaaraamta ka ahaa taa macnaheedu waxaa weeyaan shayga markaad ka jawaabayso sida fudud iyo waddada fudud baa la mara marka waxaa weeyaan intaa uu xidhan karo lama tirin kara waxaa tirsan intuuna xidhanayna xaaraamta ka ah وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وحيد سمعت النبي النبي مغلي صلى الله عليه وسلم يخطب يسوع خطبة بينية عرفات يسوع خطبة بينية أو من لم يجد قف كان فيهم نعلين اللواء فليلبي فليلبس أحد خفين اللواء خف ومن لم يجد قف كان فيهم إزارا قنت أمهلنا فليلبس صحيح سراويل سراويل أحده للمحرم قفنا محرم كان يسغو السلاة كله آه مرق حديثة روحي لكسوة لي لما حرم قرقفك واينا قرآن هو الصدق قوين يا صماها حديثة لكن قرآن هو الصدق قوين يا كما عضه حديث كافر يا كنا كلا دبيه لماذا حديث كلا دبيه oo waxaa markaa culimo badan yidhaaheen xadiidka hore waa mansuuh kana waa naasikh bay yidhaaheen kana marka lagu camalfaliyo kana lagu camalfali oo waxaa la samayn bay yidhaheen waa la iska xidhay mar haddii kaba kale la waayo caadiya oo qur aanta ka hooseeya haddii la waayo khufafkaa la iska xidhan xajka dhexdiisa xadiidkaa hora xadiidkana lagu dhaqmi kaa horna waa mansuuh bay yidhaaheen laakiin sidaa waxa ka fiican waa la waa la jamcin karaayo iskama hor imanayaanba naasikh iyo mansuuqu intaana fiirin iskama hor imanayaan sayna iskama hor imanayna waxaa weeye xadiiska hore xadiiskana waa mutlaq oo markaa xedho unbaa lagu yidhi soo maha xadiiska horena waa muqayado ee lagu qeyday qur-aanta hoosteeda lagu waxaa weeyaan waa marka min baab xamlu اlmuطlaqi cala lmuqayadi muqayadkii iyo muطlaqii baa laysku xambaari sidaas weeyaan halkaa marka waxaan yar tilmaamaynaa khilaaf yar khilaafkaasi wuxuu yahay maka qofku ma geli karaa biduuni ixraam xaj isagoon xidhan ma iska geli karaa oo iska geli karaa ma u bannaan tahay horta qofka waxaa weeyaan xaj u gelaya inuu xaj inuu xaj xidhaaku waajib ah qofka waxaa weeyaan xaj inuu soo guto rabada inuu sii xidhaa waajib laakiin qofka iska gala u maka isagoon camal ku gudanayn xajin soo gudanayn oo maalan ganacsi buu tegey إلو دجراد وتغي كما أما صفر خلوه كجاري أخطر بو وتغي إنه إنه سيح هذا حجبك واجبة أبو حريفي مالك يشاء أحمد حين هواك واجب حين أدري شنيا حديثك إنها حرم بحرمة الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحل لي ساعة من النهار ثم عاد حرمتها بالأمس يا حديث الله بن عباس لا يدخل مكة أحد لا يدخل أحد مكة إلا محرما لا يدخل أحد مكة إلا محرما قفنا ما كما صغر إلا يسوى محرم مويا ومن حجر من السلام في حول حديث كاسوادي لكن ما مشافعي ماذا فيسا مشهورك وليها ولا قري ترى ماذا الظاهرية ولا سلاسة المحزم له قرقارة في المحلة شيخ صنام تيمية ورجحي وأنا رواية إمام أحمد لقوري أو الوفاء ابن عقيل الحمد لله وشاري ابن مفلح نفل الفروع وكشاري أبو ساسوية يسلح حكمه إلا سرق الكراح حق بلان بدون إحرام يكون في عطا إلى الحرطة اللهم استعانوا عليه إتمام باب التلبية في التلبية يبابيها وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله أن تلبية رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية ديسو وحي هذا لبيك اللهم لبيك لبيك إلهك أجيبي وإجابة بعد إجابي اللهم لبيك إلهك أجيبي لبيك إلهك أجيبي لا شريك لك عد وحكو لو ذاك مجرته لبيك وأجيبي إن الحمد محضة هي والنعمة نعمته لك عليك وصول والملك walmulku boqortinimaduna aday kuu sugnaatay laa shariika laka cid kula wadaagtaa ma jirto qaala wuxuu yidhi qaalada waxaa wata waa raawigaya ardayga ka warweya cabdilaahi binu waxaa weeyaan cumar waa naafic weeyaan qaala naafic wuxuu yidhi wa kaana cabdilaahi binu cumar waxaa naafic wey ninka qaalo odhanaya qaala naafic wuxuu yidhi oo addoonku xoreeyey waa haddii naafic wakaana cabdulaahi bnu cumar isagu wuxuu yasiidukii ku kordhiya fiiha dhexdayda labayka labayka ilaahu ku ajiibo ku ajiibe wasacdayka kuu hogaansame waalkhayru fii yadayka khayrkan labada qacmood buu ku sugan yahay warqarbaa'u doonista iyo wax rajayntu ilayka xaggaaga weeyaan iyo walcamalu camalfalku intaasuu raaci waay allaahuma salaam marka talbiyadu horta ma arkaanta xajka kamid tahay mise waa waajib mise waa sunna maxay tahay imaamu shaafici iyo axmed waxay ku tegeen waa sunna bay ku tegeen imaamu maalik isaguna waa waajib buu qabaa oo xajka hadduu qof ka tago xajkiisu waa saxayaa laakiin de kumauu ku dambaabayaa markaa fidyu bixin hadduu ka taga buu leeyahay أبو حنيفية الثورية ظاهرية إيه عطاية طاوسية ركعية عكرمية تابعين بضنا وحيران أرقان تحجك وكمية عيوة دي لقتك حجبان السحبيش باب صفر مرأة قبل إلي سفرك بدون محرم مدوية مدوية واي باب صفر مرأة قبل إلي سفرك بدون محرم محرم الآنتي وكوره ببنانتها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله رسولك إلى وحوري صلى الله عليه وسلم لا يحل لإبراءة قبر حلال معها قبر وتبين القميل سيد الله إلهي واليوم الآخر مالك قيامة أن تصاف بين صفق مسيرة اليوم وليلة همير يمان سعودك إلا ومعها ذو محرم قف محرمين معاذي هميان وفي لفظ للبخاري لفظك لو بخاري سما يحوها laa tusaafiru ma safarta masiirata yowmi maalin in loo socdo ilaa maca dii maxramin min maxram saaxiiba ah, maciisa mooyaane oo qof maxrama oo dadkuuna guurku u qabanayna ayuu markaa ah, dadkuuna guurkuuna u qabanayn ka mida ayay markaas waxaa weeyaan allaahuma ustacaan ay ka xaysanaysaa marka iskama safri karto waa xaaraam inay safarto inay iska safarto un waa xaaraam mooyaan lama ogolo xataa xajka xajka waajibka ah ma tegi karto ilaa ay markaas waxaa weeyaan ay markaa allahu mustacaan maxram ay kaxaysato mooyaane laakiin ka waran xajkii hadday tagto isla markaana ayna wadanin maxram hal yasixu xajuhaa xajkeedu waa ansaxayaa nacam xajkeedu waa ansaxayaa maca alifmi dembigaana way gashay marka gabadha waxaa loogu diidayaa waa madinatu shahwati waadamci baa la yidhaahaa waa cid waliba iska damcaysaayo waa hilibkaa iska waran weeya marka nafteyda inay ilaalisana dee aada uguma dhowo waayo waa iska dacafi baa iskaga jira waxaa laga yaabaa haddii iyagoo tobanaba nin waalan hadduu iskaga soo cararo inay midba meel ka boodo aaniga intaynu qabana angaraacna odhan maayaane midba meelna ka boodaa laga yaabaa oo mid intuu qabsado sagaalka kale ay baxsadaan waaye marka sidaas eh, waa sharafteeda markaas inay kaxaysato maxram markaas marka maxramkeedu waa sida zawjkeedoo kale aabbaheedoo kale walaalkeedoo kale wiilkeedoo kale adeerkeedoo kale abtigeedoo kale walad ilmaheedo eh, odaygeedu ilmaha u dhalay oo kale iyadu ma dhan laakiin bah kalaa dhashay maxar buu noqon karaa adigaa bah laba bahood buu leeyahay soo ma ayib hooyada maxram wuu u noqon karaa markaa bahda kale ciyaalkaa bah u dhashay wiilka ayada ee u tahay maxram wuu noqonayaa sababku muxuu yahay de weligeed ma guursan kara ataa aduu waxaa weeyaan weligeed buna guursan kara xataa aabihii hadduu furo ma guursan karo xaraamna noqonaysaa mid waxaa laga sheegayey walaa aabihii baa islaan kadhinta ka dhintayo kaasuu yidhi wuxuu yidhi waan dubaalayaa wacaami mogta waa <laughs> dubaal waa laga gaadhay markii dambe waa laga gaadhay <laughs> marka waa cajiib kuwaasoo kalea ka mid ah waxaa ka mid a ah markaas waxaa weeyaan allahuma mustacaan waxaa ka mid a ah. soddon geed oo kale baa maxramka ka mid ah sanduuqyadoo kale yaa maxramka ka mid ah marka waxay culimadu marka taa waa laisku waafaqsan yahay keligeed inayna biduuni maxram iska tegi karin laakiin bal ka waran haddii dumar fara badan oo aamina ama safar aamina hadday iska raacdoon maxram ahayn bal ka waran bannaan tahay ma la safri oo gabdha gabdha muslimaada iyo safar aamina ma iska raaci kartaa sheekh islaam ibnu taymiya raxima markuu ka sheekeynaya sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu hi gabadho hadday ka mid tahay islaamihii waaweyn ee markaa da-da nikaax iyo guurna ka quusato oo hadda aan uga jeedinba isla markaa waxaa weeyaan xayd iyo waxaana ka quusatay maxramna ayna lahayn culamada qaar ka mida ah waxay yidhaaheen cid ay aamin ka qabto oo ay aamini karto way raaci kartaa bay yidhaaheen waana madhabu maalik iyo shaafici weeyaan taa lafteeda laakiin islaanta weyn hadday maxram helayso waxaa weeyaan looma ogolo مسلمين ترى ويكو إجماعهم إن برقى إلى قواد السفلك بدون محرم ويكون إجماعهم مسلمين ترى برقى إلهي حقيسي أياب إلهي واجبي إلى المحرم برقى حيث طوحت فيه آه، صفر كالتحديد في سمرك إن فمحرم كعيوك حيثين سنة ويسوق العافين axaadiida barhkood maalin bay sheegeen barhkood laba maalmood bay sheegeen barhkood saddex habeen bay sheegeen barhkood habeen bay sheegeen barhkood waxay sheegeen hal beriid walaba waxbay sheegeen waxaan leenahay sida ugu dadaalka badan inta ugu yar baa la qaadanayaa inta ugu yar oo maalina waayo haddaan inta ugu yar haddaan qaadano dee intii ma diidayso soo maa laakiin haddaan inta badan qaadano dee intii dhan baxaysa hal maalin meel loo socdo haddii ay waxaa weeyaan gabadhoo hum safri tidhaahdo bes dhammaatay waa laga rabaa maxkamka baabulfidyati fidyada yuu baab yahay fidyada waxaa laga wadaa oo waxaa waajibinaya shay waajiba oo xajkii kamid aad ah ka tagtay ama shay xaaraama ah, حجنا ونكبري أيها الصميسي فخفيدي هذا الحنسة وعن عبد الله بن معقل قال وحوري جلست وان فريسي إلى كعب عدة فسألت وان ويدي عن الفدية فدية فقال وحوري نزل في نزل وكسود في عن الأحذر خاصة وكريه وهي أيضا لك عامة عام بين انتهي والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وياه حملت قاضي ilaa rasuuli illaahi rasuulka ilaahi xaggiisa sala allahu calayhi wasalam waalqablu iljiqtuna yatanaasaru uu daadaadanayo calaa wajhi wejigayga oo intii intilaygu dhalatay an markaas wejigayga sa iga daadaadanaysa farabadno waxa ka qabto waayo faqaala wuxuu ihi maa kuntu maan ahayn buu nebigu sala allahu calay wasalam caraakii u arkaa alwajaca xanuunku balaqa inuu ku gaadhay bika xaggaaga maa araa waxaan arkayo aw amase maa kuntu ma أرى مركي أرقي الجهد لباطل بلق إنك قالبك حقاقة ما أرى وحن أرقي أتجد شاطا ما يفعل ليس فقلت وحمل اللامي قال وحوري فالصمصون ثلاثة أيام سبحنا الموت أودع قوضي ستة مساكين اللي مسكين لكل مسكين مسكين قصنا نصف صاع ساعة بركي واسيريسا وفي رواية لو وحياهي أمره رسول الله وعمره صلى الله عليه وسلم أن يطعم عدو قوذيه فرقا هل فرق وبين ستة مساكين لح مسكين وحاويان وقيبيه أو يهدي شاطا ناف أريا مرقى وهديه أو يصوم وصومه ثلاثة أيام صدح مع الموت وقت قاس مرقى وحياهي قزوة الحديبية دقالك الحديبية دولماتك الحديبية السنة كل حاله هداد أي أحيد سادرتين waxaa ku dhacday marka saxaabiga ee injil baa ku dhalatay marka timaha iyo madaxana in la xiiro lama ogolo ilaa wakhtigeeda la gaadho mooyaane soo ma maalinka tobnaad ee xajka in la gaadho mooyaane waxaa weeyaan lama xiiri karo inta ka horeysoo dhan ma banaano markaa kadib nebigu sala allahu alay wasalam ha xiirin buu ku yidhi isaguna inuu baa ku dhaltay nebigu waa loo geeyey sala allahu alay wasalam iyadoo aada uga daadaadanaysa injirtan waxyaalaha ugu wasakh iyo keyr wasakh bay ka dhaltaa wasakh bana ka dhaltaa meelaha wasakhu iyadoo iska dhalta waa la arkaa kolley marka waxaa weeyaan nebigu sala allahu alay wuxuu ku yidhi iska xiir madaxa laakiin fidyaad bixinaysaa ah. fidyo ayaad bixinaysaa faman kaana minkum mariidan ow bihi adan min ra'sihi baa leeyihi war qofka idinka idin kamid a ah xanuunsanayaaba madaxiisa dhibu ku sugan yahay madaxa dhibka kusugan waa maxay waa indirtaa weeyaan soo maaha وكان أو به أذى من رأسه ففدية فعليه فدية بها من صيام وصوم أو صدقة صدقة أو نصك لما قولها وكان waayo markasta sawr nusuulka aayadda ay kusoo dhigtay waxay ahayd kacab binu maalig bay ahayd kacab binu cujlaan idhaah ayay ahayd dadkao dhanna waa caamoo qof kastoo sidaas ay ku dhacdo wuu iska xiili wuxuuna bixinayaa fidyadaasuu bixin waayahay allahuma asalaamu caleyhi tufnaa eeg markaa midda kale ikhtiyaar weeyaano taftiib maaha midkaa doonto ama soon baad bswaa soomi ama miskiin baad qoodina ama neen fadhiya midkaa doonto adigu ikhtiyaar weeyaan laakiin taktiib ma aha sida xadiidka muuqato baabu xurmati makata maka xurmadeedii uu baab yahay ina awala beyti wadica linnaasi aladii bibakata mubaarakan wahudan lilcaalamiin bilahi subxana wa tacaala وحق إله كتب معه مثابة للناس وأمنا بالله كتب معه سبحانه وتعالى وعن ابن شريح خويرد بن عمر الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال وحكوين لعمر بن سعيد بن العاص وهو عمر بن سعيد بن العاصرة ويبعث دريه البعوث عيد مضى إلى مكة مكة دريه إذن لي إذن بوكيري أيها الأمير أمير كانوا أن أحدثك إن أنك fa-an uxadisaka inaan kaaga sheekeeyo qowlan hadal qaama uu isla taagay bihi hadalkaa rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam alkada barri min yowmilfatxi maalinkii maka la furtay maalinkii maka la furtay barrinibadkeedii hadalkuu nebigu isla taagay sala allahu calay wasalam markuu sheego wafa samicathu markaa ay maqleen udunaaya labadeeda dhagood wa wacaahu qalbii qalbigayguna uu xifdiyey wa absarahu caynaaya labadeeda noodna ay arkeen xiina takalama markuu ku hadlay bihi hadalkaas annahu nabigu sala allahu calayhi wasalam xamid allaha ilaahay buu ku xamdi uu ku mahadiyey wa ahnaa calayhi wuuna ammaanay uma qaala wuxuu yidhi ina makata maka xaramaha allahu ilaahi baa xaaraam yeelay tacaala sarugayhim yowma maalin khalaqa asamaawaati samooyinka abuuraya waalarda dhulka walam yuxarimha annaasu dadkumayna xarimin falaa yaxilu xalaalu ma aha liimdi'in qof يلي تعالى سنغيه يوم مال خلق السماوات سمويك أوري والأرض ولم يحرمها الناس ضدك من حرمين فلا يحل حلال معها لإغضاء الضف ويؤمن الخمينية بالله إلهي واليوم الآخر مالك قيامة أن يسفك إنه كد هذه بهامك لما نديق إنه كد هذه ولا يعضد بها شجرة قيد مرقى صحاوية ولا يعضد لما قوي بها مرقى مكة شجرة وحقيدة فإن أحد قفي فإن ترخص عضوف صحيسته أحد قفي بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الدقال كيسا عضو رخصك لتو رسولك وكل أحد قالما وكل أحد قالما ويراه فقولوا كلها إن الله إله سبحانه وتعالى أذن وفصح لرسول رسول كيسا ما لم ولم يأذن لكم من كيدي مفسح وإنما أذن لرسوله رسول كيسا إنما وفصحي xurmataa xurmadeedii bilamsi shalay ay ahayd ee falyuballiq ha gaadhsiiyo ashaahidu ka joogay xaadirka alqaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo faqiila liabii shurayx a lagu yidhi faqiila liabii shurayx waxaa lagu yidhi faqiila liabii shurayx waxaa lagu yidhi maa qaala laka camar dee muxuu kugu yidhi camar qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi abi shurayx qaala camar wuxuu yidhi أنا أنيقى أعلمك بذلك أرنكاس منك حقاقة يا أبا شريح أبا شريح إن الحرم حرمك لا يعيد من باديه عاصية من عاصية ولا فارغ من لعرغي بدم ديك ولا فارغ من لعرغي بخربة توبنبه الخربة وبالفاء الآخرية بالخاء المعجمة خاء العيسى الآخرية والغاء المهملة الغابعة الآخرية قيل وحنا الخيانة وخائن ماذا waqiila waxaa albaliyatu waa waxaa weeyaan beliyada weeyaan waqiila waxaa la yidhi ha alkhiyaanatu waa khaa-idnimada weeyaano waa waxyaalaha khaa-idnimadaa waqiila waxaa la yidhi markaas waxaa weeyaan albaliyatu waa shayga markaas waxaa weeyaan beliyada waa shayga markaas waxaa weye goolida ah waqiila waxaa la yidhi allahuma salaamu caleyh tuklan ha atuhmatu waa tuhmada وأصلها أصل كيدنا وحلو يقان خربذا في سرقة الإبل قيل حتى يديسا قال الشاعر مثل الشاعر قاو حويري والخارب اللص يحب الخاربا والخارب مرقع كقيل حذا اللص ee tuuga yuhibbu khariba tuuga kala uu jecel yahay tuuga way jecel yihiin waa saaxiibo weeyaan marka abu shurayx wuxuu islaamay fatxu maka maalinkii fatxu maka in yar ka hor buu islaamaa ujeedaa oo maalinkii fatxu maka calamkii reer bani khusaaca waday reer bani khusaacuhuna qoladii nabiga la heshiiyey sala allahu caleyh wasalam ee la dhiigbaxayay bay ahayd ayay ahaayeen min cuqalaa'i madiinatina ka mid buu ahaa nin qawiyana wuu ahaa markaas waxaa weeye aadna xaqa u caddeeyuu ahaa lixdan iyo siddeed markay jeena uu haddii madiina ku dhintay camar bn caas binu saciid bin umayata alqurashiganah camar binu saciid bn caas bin umayata alqurashi alumawi waa reer bani umayu ka mid ahaa alshdaq baa loo yaqaanay alashdaq waxaa loogu bixiyey labadiisan qowlal baa yar waaweynaa alashdaq baa markaa loo bixiyey marka waxaa la yidhaahaa culimmada qaar kamida waxay idhaaheen faasiq buu ahaa bay idhaahaan mutakabir jabbaaran buu ahaa bay idhaahaan camar wacaas waayo waxa weeyaan waxay idhaahaan ninkan uu ku duulaya hadda wuxuu wuxuu ahaabay idhaaheen allaahuma istacaanu caleyhi tuklaan wuxuu ahaabay idhaaheen saxaabigii la odhan jiray cabdillaahi bnu zubayr cabdillaahi bnu zubayr markuu joogay yaziid binu mucaawiya khilaafadii inuu qabsado u doonay cabdilaahi ibnu zubayr wuu diiday inuu la heshiiyo kadibna waxaa weeyaa makuu isagoo cabdillaahi ibnu zubayr ayuu tegey markaa waa kii maka markaa joogay cabdillahi ibnu zubayr halkaa isagu ree makaa isaga halka ay kula heshiiyeen madiinana markaa waxaa haystay yasiid bin mucaawiya xasan binu caliyina wuuba cararayoo kawfuu tegoo reer kawfuu ku yeedhi aniga ila heshiiya oo khilaafada qabanaya aniga ila heshiiyu ku yeedhay marka waxaa dhacday ninka uu leeyahay markaa waxaa weeye waa in la soo dilo cabdillahi bn zubayr buu jeedaa kelimada buu leeyahay in alxarama laa yuciidu caasiyana waa kelimatu lxaq yulaadu biha albaail waa kelimad xaqaho baail laakiin u adeegsanayo sax xaramku ma badbaadiye nin caasiyaha oo qofku hadduu dembi galo xaram buu joogaa loo diin maayo ee waa la soo qabanay soo maaha laakiin suu adeegsanayo waa baailo waxaa weeyaan dee dembi ma gelin cabdilaahi bin zubayr isagu marka kulley dowladda reer beni umayaba waxay dawlad dulmi socota ay ahaayeen soo maxay laakiin isagu waxay sheegaan culimadu inuu faasiq ahaa mutakabbir oo jabbaana saxaabada kamid ma aha bay yidhaaheen taabiciintana kamid ma aha wax lagu diidaaba mooyaan hadda fatxulbaari uu ku sheegay ibn xajar raximah allahu tacaala waaye kitaab hadda shaarixan ayaa wuxuu leeyahay bal kaana faasiqa mutakabbirun jabbaar balan ka socono waayahay xadiidka marka fawaa'id badan yaa laga qaadanayaa aada u fara badan oo abi shureyx fadiiladiisa le waa afdalu jihaadi waa kelimatu xaq cinda di suldaani jaa'ir soo maaha iyo saxaabada qiritaanka waxaa weeyaan ay u qireen madaxda wain kaanuu fusaaqan fusaaqu ha noqdaane oo madaxda saxaabadu waxaa weeyaan waxay diidayeen ummadda inay dagaalka iyo waxyaalo badan alkhuruuj cala alxukaam waa midabka khawaarijsa ma tahay waayo iyo kadaalika maka xurmadeeda iyo waxyaalo badan baa laga qaadanaya aada u fara badan waan cabdillahi bni cabaas radia allahu taala canhuma qaala wuxuu uhi qaala rasuullah rasuulka ilahi sala allahu alay waslam wuxuu uri yowma fatxi makata maalinka makala furqilaa hijrata hijra ma jirto daaralfatxinti makala furqa kadib macnaha hijrada wadan gaalo laga tago oo wadan islaam laga taga taasi way jirtaa ilaa qiyaami saaca ee hijrada ma jirta nebigu sal slam uu leeyahay waa maka inta laga taga meel kale looma hijroon karo waayo maka beled islaamiyadii baa noqotayba leannaha saaru beladan islaamiyan ولكن جهاد الجهاد بعد ذلك ونية بيه ويصطم في التمرد الذي كسب بحكام إمام كي من الحلول صبح وإذا فانقروا بحا وقال يوم فتح مكة مالك مكة وفقه وحيره إن هذا البلد وضع في سقع حرمه الله لما حرمي يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى حرمته حرم فيه إلى يوم القيامة لا قيام لا يجاره وأنه لم يحل وأنه لم يحل القتال قتال مرحل عليهم فيه تحديثه إلهي مرحل عليهم دقال لأحد قفى قبل أن يمره ولم يحل مرحل عليهم لي أنيا إلا ساعة ساعة مياني ومن نهار مالك كبيرة وهي ساعة ساعة دوية هذه كان هو حرام وحرام بحرمة الله إلى حرمته سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة إلى قيامة لقاره walaa yucbadu lama gooyo shawqu geedihiisa iyo qodaxdiisa walaa yunafaru sayduhu ugaadhiisana lama caydhiyo walaa yultaqadu luqadatu baadidiisa aan lama qaado ilaa man carwafaa qofka iyagoo hidaya mooyaane walaa yukhtalaa khalaa'u daaqiisana lama gooyo faqaala alcabaas wuxuu yihi yaa rasuula allah ila alidkhira geedka idkhirka la yidhaaha mooyaane fainahu geedkaasi liqaydihi tumaalkoodu u sugnaaday oo waxaa weeyaan waxbay ku shidaan wa buyuutum iyo guryahooga faqaala wuxuu yidhi ila alidkhira mooyaane alqaynu alxadaad waa ninka tumaalkaa weeyaan midhaha dhalaaliya idan marka waxaa weeyaan geedaha lama goyn karo laakiin geedkaad adigu beerato waad goyn kartaa timirta iyo carabkaad adigu beerata iyo kuwa waad goosan kartaa weeyaan idkhirkuna dadka barhkood baa dhigri ku macneeyey dhigriga ma aha eh waa sariig weeyaan sida sariigoo kale ayuu wax أيو كو معنى دويح أي كل أي كل ها اللهم صل عليه السلام باب ما يجوز حب الله باب يقتل الدلكيس وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري خمس شنب الدواب وحيران روك صعودة كميدة كلهن دوانتود فاسق وفاسق يقتل والدلي في الحرم حرمك إياه ماشا بنانكابا كو الغراب تكها لبا والحدأة يرد أما الرفتة أما فرقويسة walxudatu yurida ama dhufatada ama faragoysta waxaasoo dhan lama yidhaaho aan ka soconno iyo walcaqrabu aleelaalaha ama hangaran laha nibasu yaqaan ama dabaqalooca walfa'ratu iyo diirka iyo walkalbu alcaquuru ayga dalcunka diirku de waa faasiq isagu laakiin soomaalidu waxay dhaheen kutubtii nebigu cunay bay yidhahen nebigu kutuba ma lahayn be kutub haysay nebigu sal slam nebigu saa kutuba haysay halka way jiraan وللمسلم وحوصل هذه يقتل والدلي خمس فواسقة شن فاسقين في الحل وحاول بنانك إيو ولا حرام حرامك مرقى إيك حرامك حيوانك سلام الله ينتره لكن وحي بحلا أما مرقى ضدك كحد قدبية أما حولها كحد قدبية كوا إياك اليوم إلا الدليو كواس ويبنان تحي واي والله أعلم أكد Gracias.